naqsigu laga yarayo laba rukuucoodna lama ogola lilin jilaayi qorneftinkii halal rukuucaan ka dhignana lama ogola fil asaxi sida raajixa kayfiyadu halkan mualifku kaga hadlay raximah tacaala markuu soo sheegay inay sunno tahay xukumkeedu niyadda salaatulkusuf iyo qoreyo xiddaxulibaadna lagu galayo wuxuu yidhi arkaanteedu waa arkaantii salaada waajibaadkeeduna waa waajibaadkii salaada keliya waxay dheer tahay ragcad walba laba qiyaam iyo laba rukuucood iyo laba qiraa ay leedahay sida in laba ragcadood oo mid walba laba rukuucood leedahay loo tukado waa asaxu riwaayaati oo saxiixaynkaba ku yaala riwaayada saxiixaynku waxay leedahay nabiga calayh isalaatu wasalaam hal mar bay dhacday qoraxmadoobaad xilligii uu noolaa calayhi salaatu wasalaam waxayna ku soo beegantay maalinkuu dhintay wiilkiisii yaraayo ibraahiim dadku hadalba isla dhex mareeno haasaawo ay carabtu aqoon jirtay innagana inoo soo doolay oon ku haasawno qoraxdii markay madoobaatay baa waxaa la yidhi qoraxda waxay u madoobaatay waxay ka walwaltay oy ka murugootay geerida wiilka nabiga calayhi salaatu wasalaam carabna waxay dhihi jirtay qorax iyo dayax hadday madoobaadaan ama nin weyn oo la jecel yahay baa dunida ka baxay oo dhintay tiibay ka tiiraanyaysan yihiin ama nin waxaa ku soo kordhay dunida oo dhashay qof musiibo iyo balaayo aho qofkaa dunida ku soo kordhay bay ka naxsan yihiin qof dhashay dhalashadiisay u madoobaadaan oo ay ka naxsan yihiin ama qof dhintay dhimashadiisay u madoobaadaan oo ay ka naxsan yihiin saasay carabi dhihi jireen nabig ala sl daba uu hadlay wuxuu yihi ina ashamsa waalqamara aayataani min aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa laba kamida wey laa yankasifaani limowti axadin qof baa dhintoy ka xun yihiin uma madoobaadaan walaa lixayaatihi qof baa noolaaday oo dhashayna uma madoobaadaan sababta xikmadda ku jirta maxay tahay yukhawifu allaahu bihimaa cibaadahu ilaahay baa addoommadiisa ku cabsiiyo aakhiru zamaanka marka la gaaro ida shamsu kuwirat iyo qoraxdiiyo dayaxaba way madoobaanayaan waxay astaan u tahay dunidan in la gadilayo daartii aakhara xisaabtankii qiyaamahana soo gelayo waxaa la isku xasuusinayaa haddaba kharaabka adduunyada iyadoo sidaa kuwa baaba'day qiyaamana laysa soo tubay maxaad la tegi lahayd maxaase qiyaamada kaaga horeeya la isku xasuusinayaa yuhawifu llaahu bihi maa cibaadah addoommadiisu ilaahay ku cabsiinayaan nabigu saa darteen buu yihi saa haddaad aragtaan fa idaa ra'aytumuuhumaa fasalluu wadcuu xataa yankashifa maa bikum tukada oo ilaahay barya riwaayadka qaarkood sadaqa la baxa ilaa madowgaasi uu isbedelo ay iftiinto ilaahay culayskaa iyo khatartaa idinka qaado ilaaba adduunyadu gadoontay noqotay saasay u madoobaadaan laakiin xawaadista dhulka ka dhacaysa waxbaa ku soo kordhay iyo waxbaa ka baxay dowladaha baaba-aya kuwaa dhashay qof baa dhintay iyo qof baa dhashay qof baa dhib la kulmay iyo lama kulmin ninna saamayn kuma laha qoraxda iyo dayaxa madowgooda iyo isbeddelkooda haddaba nabigu fasalluu tukaduu yidhi isagaa dadka tukiya maalinka qorax madoobaadka ah waxa sugan halkaa mar inay dhacday weeye asaxu riwaayaadna waxaa weeye inuu laba jeer rukuucay ragcaddiiba wuu istaagay wuu akriyey wuuna dheereeyey aqriskii waxay leeyihiin saxaabada qaarkood waxaan ku qiyaasnay lbaqara inuu akriyey ragcaddii hore istaaggii hore kadib buu rukuucayoo intii in ku dhow buu rukuucsanaa uu taagnaa kadib buu soo istaagayoo akhris buu haddana bilaabay istaaggii hore dheerarkii mid waxyar ka gaaban ay riwaayadka qaarkood culimmada qaar leeyihiin riwaayaadku waxaan ku qiyaasi karnaa aali cimraan oo kaleeto labadaa waa ragcaddii hore ragcadda saddexaad marka ragcadda labadii rukuucood qiyaam weye kadib waa la rukuuci waa la soo toosi labadii sujuudood baa lasoo dhammayn ragcaddii labaad baa loo iman faatixada kadib waxa la aqrinayo waxay ka yar ka gaaban tahay ragcaddii hore taagnideedii labaad ee aali cimraan wax wax yar ka gaaban baa la aqrinayaa waa la rukuucayaa rukuuc dheer waa la soo toosayaa markaas haddana istaag afraad iyo akhris kii ka horreeyey ka yar gaaban baa la aqrinayaa midba midka ka dambeeyaa sii gaabanaya ka u horreeyaa u dheer ka labaad baa ku xiga labada waa ragcadda hore ka saddexaad baa ku xiga ka afraad baa kusii xiga labada dambana waa ragcadda labaad saasuu nabigu u tukaday sala allahu calayh waaalih wasalam waxaa la aqrinayo amaa faatixada cumuumkii xadiidkii cubaada uu soo geliyo fa innahu laa salaata liman lam yaqra' biha salaadaan faatixo lahaynna ka mid ma aho maba aynan aragba xataa janaaso oon rukuuc lahayn ayaa faatixa leh taasi waa midaas suwaraha ka dambeeyee la aqrinayana waa taa ay saxaabadu qiyaaseen nabigu dheerarka qiraa'adii akhriyayey intau akhriyayay calayhi salaatu wasalaam rukuuc iyo sujuuddana axkaamu salaad baad ku soo baratee waxa la aqrinayo way un ka dheer dheer yihiin kuwii aad taqiinee salaadaha caadiga ahaa kumana xirna dadku inay raalli ka yihiine nabigu sidaasuu u tukaday calayhi salaatu wasalaam halka uu yidhi uma yaqra'u lfaatixata haddaba su-aashu waxay tahay istaagga koobaad faatixada la aqriyoo ragcaddii weeye garanay ragcadda labaad marka la soo istaago istaaggeeda hore faatixa in la aqriyana garanay ragcad weliba laba istaag bay leedahay laba rukuucoodna way leedahay rukuucda hore markaa rukuucdee ka soo toosto qiraa'o way sugan tahay faatixa ma la aqrinayaa mise la aqrin maayo qowlaani liahli lcilmi way raxmat ullaahi calayhim hadda madhabku shaaficiyada ka madhab waa inaad aqrida weeye maadaama laba istaagan yihiin qiyaasan cala alqiyaami alawal bay yidhaahdeen qolo kalena waxay yidhaahdeen laba labada mid annagana faatixa la aqrin maaye qiraa'adii unbaa la sii wadi waayo qaacidada salaadahana kuma hayno faatixa laba jeer hal ragcad la aqrinayo kuma jirto xadiidka nabiga laga wariyeyna wuu akhriyey maahane faatixuu aqriyey oo sariixa qiyaamka labaad lama hayo iyaga lafteedu shaaficiyadu waa qirsan yihiin inaan riwaayo cad jirin wax caddaynayo ku cad ee nabigu aqriyey waxay ku ictiraadeen masale inoo iman doontoo kaleetana shaaficiyadan ka madab ahaan waa lagu bushiyey masalada inoo iman doonta waxay ka dhigayaan qiyaamkan dambe fii xukmi lictidaal bay siinayaan qiyaamka labaad ee rukuucda hore marka la rukuuca lasoo tooso haddana lasii akrinayo iyo qiyaamka kale afraad ee ragcadda dambe keeda labaada markay ka hadlayaan axkaamtiisa xukmulictidaal bay siinayaan kaasa waxaa lagu bushiyo la yidhi haddaad xukmulictidaal siiseen xukmulictidaal mar haddii aad siiseen dee ictidaal faatixa laguma akriyo hadday qiraa'adan istinaaan nasu u sugnaatay wixii intaa dheer de idinkaama lahaa xukmulictidaal bay qaadan lilitibaaciye itibaaciina daliil ma laha calaa kulli xaal labadaa qowl weeye inta anagu culimmada badankood ka culimo muslimiin ahaan ma qabaan faataxa la soo celinayo qiyaamka labaad ragcad waliba laakiin madhabku sidan weeye uma yarkacu uma yactadiru uma yasjudu kadib wuxuu ku yihi walaa yajuusu ma banaana ziyaadatu rukuucin aaliin ruux saddexaad in lagu daro litamaadi lkusuufi madoobaadkii qoraxda iyo dayaxaa labadii rukuucood saddex saddex rukuucood aan ka dhigno ama afar afar aan ka dhigno ama shan shan aan ka dhigno lama ogola haddii aad tiraahdo imaamu muslim fii saxiixihi xadiidka salaatu salaatulkusuuf markuu warinayey saddex rukuucoodna waa wariyey afar rukuucoodna waa wariyey khaarij saxiixna shan shan rukuucood baa lagu wariyey soo axaadiidta axaadiid xataa sixaaxi ku taalla oo muslim fii saxiixihi ku wariyey sow maaha seed u dhihi kartaan rukuuc saddexaad iyo mid afraa midna laguma dari karo waqad rawaa dalika muslimu fii saxiixi alaaa rukuucaatin fii ragcatayni iyo arbaca rukuucaatin fii ragcatayni fuqahada shaaficiyadu waxay kaga jawaabeen horta waxaan dhacdadu hal mar bay dhacday riwaayaadkana way iskhilaafeen halkii salaadee nabigu uu tukaday ma dhici karto inuu laba rukuucood keliya rukuucay haddana saddex rukuucood keliya uu rukuucay haddana afar rukuucood keliya uu rukuucay meeshan wahmu ruwaad baa ku jira ruwaadda qaar baa khaldamo ismootiyey awhaamu hiqaati weeye ninka ugu badaneen tuhunsannahayna waxay yidhaahdeen waa ninka la yidhahda xabiib bn abi haabit ninka la yidhaahdo weeye oo riwaayaadka afarta iyo oo saddexdiihi isaga inta badan ay ku wareegeysanayaan xifdigiisana si loo yarduray hiqaadkii kalena aanay sheegin saa darteed shaki waxaan ka qabnaa riwaayada saddexda rukuucood iyo afarta rukuucooda inay sugan tahay baan shaki ka qabnaayo qaybta shaadka la yidhaahdo oo liman huwa awhaqu minhu uu khilaafay baanu u aragnaa hadday dhowr dhacda noqon lahayd waa dhici lahayd marna saa marna saa laakiin hal mar bay dhacday hal mar buuna tukaday saddex rukuucood baa la sheegay afar rukuucood baa la sheegay labaa la sheegay asaxuhaa itifaaqan laisku raacsan yahay labada rukuucood wey inta kale marka ma asixi kartay yihahdeen hadalkaa fuqahada shaaficiyada ay ku jawaabi jireen waxaa kitaab ka qoray oo aada ugu dooday riwaayaadkaasoo dhanna waa shuduudoo wax sugan laba rukuucood ka badan ma sugna yidhi sheekh naasirdiin albani raximah llahu tacaala juska uu ka qoray salaatu lkusuuf iyo axaadiidta ku soo arooray halkaana waa ka heli kartaa isagana waxba dooda maxamuud saciid mamduux waxba dhegaysanin risaaladan uu caytanka badan ku qorayah walaa naqsuhu lilinjilaa'i fi lasax walaa naqsuhu laba rukuucood in laga yareeyana lama ogolo lilinjilaa'i durbo way faydantee madowgiyo wuu caddaaday fi lasaxi sida raajixa laba ragcadood lagama yarayn kar rukuucoodlaba rukuucood lagama yarayn karana waxaa la yidhi haddaad tidhaahdaan soo xadiidkii samura ma ahayn in nabigu calayh salaatu wasalaam salaatu lkusuuf hal hal rukuuc rukuucayso uma jirin isagana waxay yidhahdeen waa soo arooray laakiin waa daciif sanadkiisuna ma sugno haddii aadna tiraahdaan nin la yidhaahdo xaakim iyaa saxiixiyeyna dahabina waa ku waafaqay waxaan leenahay wahmi weeye haclabata bni cabaad oo majhuula ku jira dahabina xadiidka laba meelood buu xaakim ku saxiixiyeye midii hore wuu ku raacay laakiin kii dib uu ku baraarugay oo wuxuu yidhi waar ninkii haclaba oo majhuula meesha dhex fadhiya hadduu tan saa yidhi tii kalena isagunbaa dhex fadhiye dahabina tasix xaakim muwaafaqaadkiisa awhaan buu leeyahay ilaa waxaan filaya sheekh isaaq alxuyne waa wuxuu iskelayay kitaab la yidhaahdo itxaaf naaqil biwahmi dahabiyi maca alxaakim waa in lain la taabacay war uma hayo nuquushu maarka isagoon daabacnayn baa igu dambaysay dahabi iyo xaakimba awhaan badan bay leeyihiin markii uu istidraakaadka dahabi calalxaakim taxqiijinayey sacd bni cabdalla alxumaydna wax badana awhaamtaa ka mida ilaa afar lix mujalad baan moodayay waa hore ay ugu dambaysa lagu taabacaye awhaamta ay wada leeyihiin wax badan buu ku sheegay walakmalu sida ugu fadliga badan an yaqra'a waa inuu akriyo fi lqiyaami alwal istaagga ugu horeeya bacda alfaatixati faatixada kadib albaqarata suurat lbaqara inuu akriyo wa fi aani istaagga labaadna ka miatay aayatin sidii laba boqol wax u dhigmoo minhaa ah, baqara ka miduu akriyo wa fi haalii ka saddexaadna oo ragcadda labaad bilowgeedaana miatin wa khamsiina boqol iyo konton u akriyo waraabici ka afraadna miatin boqol uu akriyo intaasoo dhanee tirada aayadka la sheegay taqriiban suuro dhoweyn weeye mid waa sugan tahay in sidaa ay u kala dheerdheeraayeen naska xadiidka ay ku sugan tahay cadadka tirada labada boqo suuratu lbaqara la qiyaasayna waa riwaayaadka imaamu axmed iyo warinayaano waxay leedahay caaisha xasartu qiyaamahu binaxwi suurati lbaqara waxaan ku qiyaasay istaaggii ragcadda hore suuratu lbaqara wax u dhigmay inuu akhriyey baan ku qiyaasay tadambana waxoogay bay ka gaabnayd haddii la yidhi bal in labadoo boqol aayadood laga dhigo ta kale kasii gaabnaydna boqol iyo konton laga dhigo ta afraad ee kasii gaabnaydna boqol ayadood laga dhigo waa iska ijtihaad taqriib iyo taxdiidkaa tirada la sheegay daliil ma laha laakiin maadaama ay kala gaagaabnaayeen oo waxay ku idhahaan taqriiban dhoweyd ka yar badi ka yar hayare inaha qiyaasta waxay rabaan suura un inay ku siiyaan qaabka ay u kala gaagaabanayaan ragcaduhu qiyaas inay ku siiyaan wey wa yusabixu wuu tasbiixsanayaa fi rukuuci alawali rukuucda hore qadra miatin boqol aayadood wuxu dhigmoo min albaqarati ka mida wa fi thaanii rukuucda labaadna amaaniina sideetan aayadood in dhigataa tasbiixsanaysaa wathaalii rukuucda saddexaadna sabciina toddobaatan waraabici afraadna khamsiina konton intuba taqriiban suura dhoweyn weeye taxdiid rasmi a ah ma laha tirada qadarkaas iyadana daliil cad ma laha wax tasriixoo sunno oo la cuskadoo aahaar ahna maanan u arag intii aan fiirfiirinayay dalaaisha shaaficiyada keliya sidii ragcadihii maadaama ay kala gaabnaayeen ay u qiimeeyeen isaga jaangooyeen u qiyaaseen ubay rukuucdii kala gaagaabnaydna si sawirka qaabkay u kala gaabanayaan aad sawir uga qaadato unbay kaxadaynta iyo calaamadayntaa sameeyeen walaa yutawilu dheerayn maayo asajadaati sujuudaha fi lasaxi sida raajixa dheerayn maayo qultu waxaan idhi nawowi asaxiixu sidaa saxdaa ee khilaafkeedu weliba daciif yahay tawiiluhaa in la dheereeyo weeye habata wuu sugnaaday arrinkaasina fi saxiixayni saxiixeynka bukhaari iyo muslim baa min xadiidi caaisha ku sugan yahayo nabiguu sujuuday sujuudan awiilan uma facala fi rakcati ukhraa biaakhirati mila dalika ay tiri sujuud dheer buu nabigu sujuuday marka la dheerayn maayo waa khilaafa ficli nabiyi calayhi salaatu wasalaam waajib ma aha dheerayntaa badan laakiin inay sunno tahay oo la dheerayn maayo aan la dhihin daliilkaasay leedahay wa nasa wuu caddeeyey fi lbuwaytiyi mukhtasar lbuwayti riwaayadiisii can ilimaam shaafici uu ka warinayay annahu yuawiluhaa inuu dheeraynayo naxwa rukuuci sida rukuucii wax u dhigma aladii qablahaa rukuucdii ka horeysay sideedii buu u dheeraynayaa oo qiyaasta agagaarkeedii buu geenayaa wallaahu aclam wuxuu ku leeyahay naskuna waa sidaa riwaayadii madhabka jadiidka ee buwayti uu ka warinayay imaamu shaaficina sidaasuu u tasriixiyey buui baraday riwaayadii iyo naskii riwaayadii madhabka iyo naskii iswaafaqeen alasaxu oo wujuuda asxaabta waa khata buu yihi asax asaxna maahe saxiix weeye inaan la dheerayninna mehe waa in la dheerayn kara labadaba wa waxaa sunnaa jamaacatan in lagu tukado waayo nabiga xadiidtii ka sugnaatay baa waxay ahayd markay sidaa dhacday waxaa la yidhi asalaatu jaamica salaad baan isu soo keenaysa salaad jamaacaan tukanaynaa jamaacuuna nabigu dadka ku tukiyey sala allahu calayh alih wasalam waa sunno jamaacada marka lagu yidhaahdo macnaheedu furaadana waa la tukan karaa wey keligaa meel hadday kugu qabsato qorax madoowaada iyo daxmadooda salaadda waa tukan kartaa ee ma aha macnaheedu haddii aan jamaacadii dayax baa madoobaaday habeenkiina magasaajkan waad gaari weydoo caawooyinkan oo kaleeto waad cabsatay salaad la-aan baa noqon ma ahane jamaacadaa fadli badan haddaad jamaacadii weyda ama haleeli weydana dee keligaabaa iska tukan karo sunnadaa lafteeda inaadan dayicin way fiican tahay uyaxjuujan wuu la jahrayaa biqiraa'ati kusuufi lqamar dayaxu markuu madoobaada qiraa'ada wuu la jahrayaa la shamsi qoraxda samaya halkan waxaa rabaa in lagu siiyo marka hore qiraa'ada goormaa lala jahraa waxay yidhahdeen habeenkii asalku salaadaha aan tukanne ee faradka ah maqribka iyo cishaha iyo subaxoo xilli habeen dhaca ayna qoraxi soo jeedin unbaaba lala jahraa sow maaha khusuuf iyo dayax iyo qorax waxay kala baxaan intay qoraxdu markay soo baxday iyo mt markay dhacayso inta kalena dayaxaa iskale intana qorax baa iskale inta dayax qoraxi ayna soo jeedin baa salaadaha faradka lala jahraa taaqa sunankana habeenkii salaada sunnada ee leylka waa lala jahraa sunnada maalintii iyo duxadana hoos baa loo akriyaa halkaa waxay yidhaahdeen qaaciide caama waxaan ka qaadanay jahriga salawaatu leyliya habeenkaa iska leh istiraarkana asal wuxuu u yahay salawaatu nahaar ilaa wixii daliil soo reebay sida ciidda roobdoonta iyo jumcada iyo waxa lamidkaa ah maahane tanna nabigu calayh salaatu wasalaam qoraxda inuusan la jahrin la shamsi qoraxda waxoogay xadiid baa daliil baan u haysanaabay yidhahdeen daliilkaad haysataan muxuu yahay haddii la yidhi waa labay dheheen marka koowaad xadiid samurata bni jundub laga wariyaan haysanaa oo isla ninkii taclamaha uu ku jiro laakiin xaakim baa saxiixiya uu ku leeyahay wuxuu leeyahay xadiidkaasi nabigaana tukiyey qoraxdu intay madoobaatay fii kusuufin fii kusuufin laa nasmacu lahu sawtan wax dhawaqiisa oon maqlaynay ma jiro taa waa mid waxaan ka hadlaynana waa istixbaab xataa haddaad daciifisaan fadaail acmaalka waa ugu camalfalaynaa laba wax kala haysanaa xadiid saxiixaan haysanaa bay dheheen laakiin sidan aan u caddayn xadiidkii caaishiya markay warinayaan salaatulkusuufka nabigu suuraduu akriyay lama sheegin bay dheheen waxaan ku qiyaasnay bay dheheen oo hadduu kor ula jahlay suurad heblu akriya baa la dhihi lahaa aan suuraddii la sheegin la iskana qiyaasay intay la ekayn inaan wax kor loo akriyay sirin baan halkaa ka garan bay yihahdeen saa darteed labada marka la isku daro waa maalintii qorax madoobaad bayna ahayde hoos in loo akriyo wey dayaxa maxaan uga soo reebnay qaacidadii salaatu leyliya in lala jahra qiraaadka gaar ahaan jamaaca haddii ay tahay halkaasaan ku salayna yihahdeen waa iska ijtihaadiyaade horaan idin ihi fiqi madhabi aan akrinayaayo wixii aan nusuus cad lahayn madhabku waxay daliishadeen baynu kaga socon kadib wuxuu yidhi uma yaktubu alimaamu imaamkii waa khudbaynaya khudbatayni laba khudbo biarkaanihimaa arkaantoodii buu ku khudbaynayaa fi ljumucati jumcada arkaantii jumcadu ay lahayd leh wayaxusu wuu ku dhiirigelin dadka cala atawbati waalkhayri toobadiiyo khayrka uu ku dhiirigelinayaa in la khudbaynayo nabigay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam nabiguna salى اllahu alayhi waalih wasalam nabiguna sala allahu alayh waalih wasalam markii uu salaada dadka tukiyey bay ahayd markuu lahaa ina الshamsa wاlqamara laa yankasifaani limowti axadi walaa lixayaatih faidaa raaytum inamaa yukawifu llahu bihima cibaadah faidaa ra'aytumuuhumaa fasalluu wadcuu watasadaquu khayrka iyo towbada iyo cibaadada iyo aacada wuu ku gubaabiye nabigu calayh الsalaatu wasalaam khudbana waa akriyey halkan wuxuu yihi laakiin khubatayni laba khudbo wuxuu yihi laba khudbo wey laba khudbo inay yihiin waa un qiyaasan jumcadii iyo acyaadii baa looga qiyaasanayaa laakiin ninka la yidhaahdo alimaam damiri raximah llahu tacaala fi najm lwahaa juziyada markuu sharxaya wuxuu leeyahay wlmansuusu ana alkhubata alwaaxidaa mujziat fi dalika nusuusta imaamu shaafici waxay tilmaamaysaa hal khudba waa ku filan tahay hal wacdi oo yar oo dadka la wacdiyo waa ku filan yahay haddaad hadda carabiya soomaali ku hadashaanna labadaasaba laba khudba u ictibaarin kartaan wey waman adraka ninkii haleela alimaama imaamka ayib salaatulkusuufkii waxaa la yidhi laba rukuucood bay leedahay teebaa ragcadda lagu gaadhaa waa su-aal kugu iman hadday rukuucda hore kusoo gaado ama intay dhaafta ragcaddii hore rukuucda labaad qiyaamkii qiraa'ada labaad aan kusoo gaaro ragcaddii goormaa la ii tirinayaa halkan shaaficiyada dhegayso waman adraka alimaama ninkii soo haleela fii rukuucin awalan fii rukuucin awala rukuucda hore fii rukuucin rukuuc awala oo hore soo haleela adraka rakcata ragcadda waa haleelay rukuucda koowaad qofkii soo haleela ee ka soo gaadha ragcadda way u jirtaa aw fii aanin ama rukuuc labaad buu kusoo gaadhay aw qiyaamin aanin ama istaagga labaadoo rukuucdaba aan la gaadhin baad kusoo gaartay falaa ragcadda ma soo gaadhin fi lahari sida raajixa in labada rukuucod ee ragcaddu leedahay rukuucda horaa ragcadda lagu gaadha taasaa asalkiiah tan dambe ragcad laguma haleelay iyo qiyaamkeeda iyo istaaggeeda toona maxaa yeelay markay cileeyeen waxay yidhaahdeen لأنa maa baعda الرuكuuع الأوli في xukم ااعtidaal rukuucda hore wii ka dambeeya xukم ااعtidaal buu qaadanaya haddii la yihi maxaad faataxa waajibiseen qراadana waa faataxada waa suno u tiraahdeen waxay ihahdeen lilitibaaci itibaaca lidaliili wey haddaan daliil tasriixiye faatax jirin daliil qراaada guud daliil waa loo hayaa laakiin khusuuska faataxada daliil looma hayo way tafuutu way tagtaa salaatu kusuufin shamsi qoraxda inay eh, salaadii loo tukanayay qorax madoobaadka bilinjilaa'i inay faydanto salaada qorax madoobaadka loo tukanayo wuxuu waktigeedu ku tagaa in sababkeedii zuulo loo tukanayo waa qoraxda madow haddayba iska caddaato intaad diyaargaroobaysa iyo intaan is uruursanayna iyo intaan masaajidka noo fura lahayn iyo haddayba qoraxdii iska caddaato salaad tukan ma jira waktigeedii waa dhammaaday ma la qadayn maya wa biguruubihaa inay dhacdana wuu ku tagaa waktigeedu kaasifatan xaal ay tahay mid madow qoraxdii iyadoo weli sidii u madow hadday dhacdana dee dhicitaankeedaasi sababkii wuu zuulinayaa waayo manfacadii lagu intifaacayay qoraxda iyo madharkii muuqashada ka aayad ahaan dhicitaankeedaasuu ku zuulay wlqamari dayixi ay watafuutu salaatu kusuufi lqamari wey salaada qorax dayaxmadoobaadkuna waxay ku dhacdaa bilinjilaa'i inuu faydmoo caddaado wa tuluuci shamsi in qoraxi soo baxdo lalfajri fajarka inuu dhasho ma aha fi ljadiidi qowlka jadiidka walaa biguruubihi inuu dhacana salaadiisu kuma tagto khaasifan isagoo madow dayax haddaba hal qaacida halkaan ku siiyo oo mumayiz u ah labada qoraxda iyo dayaxa qoraxi intay soo jeeda maalinta qoraxdu soo baxday ee dhicitaankeeda sultaanu nahaari iyadaa iska leh manfacadeeduna waa inta ay soo jeedo dayaxuna sultaanu leyli buu leeyahay ama ha soo jeedo ama ha dhaco waxay ku kala duwan yihiin qoraxduna maalintii oo dhan waa intaaba ku jaango an soo bixitaankeeda iyo dhicitaankeeda dayaxuna habeenkii uu sultaankiisa lahaa isaga kuma jaango go-na mar buu durbo dhacayaa fiidiya wax lamida xilliga fajarka salaad subax la tukaday qoraxduna aynan soo bixin qorax iyo dayax sultaankooda marka la yidhaahdo sultaanka iyo maamulka wuxuu hoos joogaa dayaxa qaacidadaasay iyagu meel dhigeen ayb saa hadday tahay laba mid bay salaada kusuufka ama khusuufka ku tagtaa in sababkii si cad u zuulo oy qoraxdii caddaato ama dayaxii caddaado oynan ahayn in sultaankiisii iyo xilligiisii uu isagu iska lahaa uu dhammaado qoraxdana dhicitaan buu ku dhammaadaa dayaxana qorax soo baxday buu ku dhammaadaa laakiin haddii aynan madowgii baabi'in suldaankiina tegin dayaxay ka suura gashaa inuu dhaco suldaankiisi oo baaqia salaadii wili xukunkeedi waa baaqi lianna fii sultaani alqamaro leyl aad ku jirtaa habeenkii aan rajaynaya suurada inay waadix tahay tafriiqa haddaba qoraxdu suldaankeedii way isku jaan go-an yihiine hadday dhacdo suldaankeedii waa dhammaaday ayay xilliga iyadu ku magacawnayd hadday faydantana sababkii waa zuulay dayux hadduu faydma sababkii waa zuulay hadday qoraxi soo baxdana suldaankiisii waa tegay laakiin hadduu dhaco isagoo madow isagoo madow hadduu dhaco suldaankiisii weli ma tegin sababkiina wuu la godgalay ee kama zuulin fatabqa salaatu mashruucatan wlqamari ay watafuutu salaatu kusuufi lqamari bilinjilaai oo sababkii inuu zuulaya faydmaya wa uluuci shamsi qorax soo baxdayo sulaankii iyo awooddii dayuux inay dhammaatayah lalfajri fajarki maya filjadiidi qowlka jadiidkaaho qoraxdu maadaama soo bixitaankeeda ay sulaankeedu ka bilowdo inta kale xukmu leil baa la siinaya walaa biuruubihi inuu dhacay iyadoon qoraxi soo bixin khaasifan isagoo madowna kuma dhammaa salaadiisu kuma dhammaada waktigo waa la tukanayaa intaasi waa la goorta waktiga salaadaasi uu dhammaanayo wey su-aal baa timid marka bitajriba waxaa la yaqaanaa horta qorax iyo dayax madoobaadku cilmulgeyb ma aha waa camaliyad xisaabeed weeye ilaahayna wuxuu yihi ashamsu waalqamaru bixusbaanin xisaab bay ku socdaan tajribada xayaatada iyo xisaabta culumta bashariga ah oon hadda aflaaq iyo dayax gacmeedya la diray ku xidhnayn culummadeenna muslimiintu quruuntii horaba qarnigii saddexaad iyo waxay qalinka ku duugeen dayax madoobaad iyo qorax madoobaad waxay dhacaan bidaad weliba dayax madoobaadku bil aakhirkeed bilahan islaamiga ee carabiga ee bisha aakhirkeeda mooyeen awalkeeda ma dhaco sarar ishahri haday ku yidhahdaan aakhir ishahri wey bitajriba iyo waaqac iyo xisaabba sidaasuu sheegaya xiliyaday isku beegmi karaan walidaalika culimadu waxay yidhahdeen kontonkii sanee tagay imise dayaxmadoobaad baa dhacay xisaab baa lagu ogaan karaa kontonka sanee soo socotana waa la garan karaa haddii xisaabtu ay kaa iska dabamartana inaad la gaftood garan weydood oo sidii khalad ay kaa noqoto kaa iska dabamaro waa xisaabta wax si kaa noqday keliya masaladu masalatu cilmi lgayb maaha mar hadday saas tahay hor iyo dib baa loo xisaabiyeyo caaqib shahri waxaan ahayn waa la waayey culumulxadiidana sidaasay qirtay waxaa la yidhi halkaa su-aashaan ka soo wada marka maxay tahay waxaadna tidhaahdeen dayixu isagoo madow hadduu dhaco bisha horaanteedunbuuba dayixu dhacaaye aakhirkeeda hadday tahay isagoo madowbaba dhacee qoraxdaa soo gaarta soo saas maaha bisha mid geliska dambe haddii la gaaro qoraxda dayaxoo soo jeeday qoraxda soo baxdaa soo maaha waxaanaad naleedihiin walaa biguruubihi khaasifan xaggee ka timid akirka shahrigay madoobaataa akirkana si u soo jeedo bay qoraxda ugu soo baxdaa marka iftiraalkiinan ah walaa biguruubihi khaasifanna taqdiirkiinana iyo masaladaad sheegaysaan fii ayri maxalihaa waay halkaa ictiraaf ku yimid bu ahaa dood iyo garnaqsi bay galeen deedna waxay dhahdeen horta annagu wax dhacay baan xukumaynaa maanaan dhihin ilaahayna kownkan isagaa maamulo suura buu ka dhigi karaa waxyaaba aan la arki jirinna aakhiru zamaanka waa la arki doonaa qorax labiyo toban bilood soo jeedaa xilliga dajaal la arki doonaa oon dhicin weligii idinku qorax lahe labiiyo toban bilood soo jeeda miyaad aragtanood maqasheen maqaqaadiirta bashariga ka mid maaha xilligaas qayb baa habeen laga soo qaadi oo see u tukanaa nabiga la yidhi maalinka u horeeya labayo toban bilood bay soo jeedeen dajaal maalinka labaad soddon beri bay soo jeedayna dhacaynin maalinka saddexaadna toddoba maalmood bay soo jeedi maalinka afraad bay dabiici kusoo noqon saa waa nas nabigu sheegay waxay horta adduunka aakhiru zamaanka marka la gaaro in sayrkan kawaakibta iyo qoraxda iyo dayaxu tagayur ku dhici doono sooma aragtaan ilahay baa adduunka maamulo sidan abiicigiiyo inaga xisaabteenna ay sheegayso si ka duwan way u dhici kartaa waxaan ka hadlaynaa hadday dhacdo maxaa la samayn masaa'il badan oo sida intaan ku qiyaasnay hadday dhacdo aan nidhi hadda dhacday oo la arkayna way jiraan bay yihahdeen laba tusaale aa ka soo qaado waxaa nidhi bay dhaheen walow sallaa bayna asamaa'i waalardi laa tu muttasilan bilardi walaa muttasilan bisamaai hadduu qofku salaada tukado isagoon cirkan haysanin dhulkana haysanin dhexdooda taagan dadkii saa lahaa waa waalantihiin baa lalahaa hadda diyaarad iyo baaloon baa la wada saaran yahay soo maha dee diyaaradii laga tegay baa baaloonna la fuula kuwaaba intay ciyaaraad noqdeen oo diyaaradda laga soo boodo oo gacmaha la isqabsado baa hawada laha ahaa baa xogay ninkii halkaas salaadu ku qabato ku tukada say u qabato ka waran hadda haddii la yidhaahdo wallahi bayna asamaai ardi diyaaradii iyo baaloonadii baa duulaya dhahdeen waxaa kaloo la isku qabsaday neeftu waysada way jebisaa lakiin iyadu ma neefi ma markaasay qolo waxaa lagu murmay ha iyo maya qolaa yidhi waa nijaas haddaad dhahdaan ma natiija waxoola arkaa maahan bilaash baa niho welinaysaan markaasaa waxaa nili bay dhaheen ka soo qaad qofku haddii uu intuu bac ka buuxi intuu weel ka buuxiyo neef nijaasada markay xukunka ka dhalan ay ka hadlayeenba waxay dhaheen maxay tahay amaradeedu haddii waalidka laga buuxiyo garabka qofku uu saarto xaamilu najaasatin miyaa mise ma aha baa lagu murme ka seexan qolo horta ma laga buuxin karaa waxay dhaheen hadda neeftii bacadkii laga afuufay neeftani waa uun neef gadaal ka timide tii intii la afuufay bac laga buuxiyey soomayd arag oo bac inta laga buuxiyey la qaadanayo meel la saarayo saasoo kaleeto xayaatada mar inay gaadho waa laga yaabaa in mar xayaatada u gaadho oo tii damba bacal laga buuxiyo waa dhici kartaa marka taasoo kaleetaba iftiraadaadkan weeye kownkan ilaahay caalamkani tagayur baa ka dhici karee hadday masaladaa timaado baan uga jeednaa bay yidhaahdeeni masaladan waa fiqigii bislaaday bay ka mid tahay wax kastoo caqligu sawiran kara yihahdeen ayib walow ijtamaca hadday kulmaan kusuufun qorax madow iyo iyo wa jumucatun salaad jumco xilligaan jumcada tukan lahayn bay qoraxna madoobaatay aw fardun aakhar ama waajib kale ay kulmeeno xilligaan duhur ama casar tukanaynay baa qorax madoobaad dhacay qudima alfardu waajibkaan la hormarin in khiifa haddii laga baqayo fawtuhu inuu tago waxaa la eegayaa qorax madoobaadkani iyo madooaaday iyo salaadii faradka ahayd waktigu ma ku wada filan yahay mise kuma wada fillo cabsi baan qabna haddaan cabsi qabno faraynu tukan kadib baynu salaada tukani haddaynaan cabsi qabinna oo waktiguna dheer yahay aan leenahay waan jamcin karnaana tan sunnadaan hormarinee sababkeedu taagan yahay waktigana xataa aakhirkiisa waan ka tukan karnaa wailaa faladaru sida raajixa taqdiimu lkusuufi weeye uma yaktubu ljumucati buu ukhudbayn mutacaridan isagoo u bambaxayo ka hadlaya lilkusuufi madoobaadkai qoraxda uma yusali ljumucata buu tukin dadka khudbadaa jumcada baana tii kusuufka ay soo hosgelaysaa tii kusuufka marka la tukaday khudbadaan bilaabaynaa khudbada kusuufku way dambaysaa ta jumcaduna way soo horaysaa darbu xajarin bicusfuraynadhe marka dhagax laba shan bilood ku dilo labadii khudbaba tii dhammaatay salaadii dhammaatay salaada soo socota tan isu wada raaci kusuufka axkaamtiisiina ka hadal sidii jumcada iyo kusuufkii labadaba ay booska u buuxisa buu yidhi kadib baa jumcada la tukan xataa sunno aan nidhaahne sunan salaada faradka laga hormariyaaye dee rawaatibtaaba u daliila walow ijtamaca hadday kulmaan ciidun ciid aw kusuufun aa kusuufun baa idin qoran baan u malayn waaw soo maa mise ow walow ijtamaca hadday kulmaan ciidun aw kusuufun iyo wa janaazatun ciid iyo janaaza isu yimid ama ciid iyo kusuufba isu ama kusuuf iyo janaaza isu yimid ama ciid iyo kusuuf baa isu yimid see la yeeli xilligii barqad ahayd aan ciidda tukan lahayd janaaza laynoo keenay ama qoraxdii madoobaatoon tukan rabno baa janaazo laynoo soo dhigay ama ciiddii bay qoraxi madoobaatay see la yeeli hadday isu yimaadaan qudimat iljanaazatu janaazadani waa mayd isbedeli kara waa uri karaa hawl kaloo badanoo aasiyaa daba taalla janaazadaa la tukan intii aasaysaa raaci inta kalena ciidiya kusuufkay tukan oo sunana waa midda kooaad wejka koobaad wejka labaad janaazadu waa farad ciidiiyo kusuufkuna waa sunan qudima alfardudii lasoo hor yidhi faradkaana hormarintiisaa min baabi owlaa ah labadaa labadaba darteed xadiidna waa jira ee waxoogay sanadkiisa wax laga sheegay oo la yidhi saddex hadday kuu timaada hadib dhigin oo nabiga cali ku yiri ay sunanku warinayaan sanadkiisana dacfi baa ku jira caliyow saddex hadday kuu timaado hadib dhigin oo ha daahinin waxaa ka mid ahaa janaaze hadday soo xaadirto hadaahin kaana waan ku darsanaynaa bay dhaheen labadii arrimood ee kale qudimat iljanaazatu markaas masalada inay saasay noogu meel maraysaa baabu salaati istisqaai waa iska habeenoo waa la cabsadaaye caaw halkana iskaga daynin halkaasaan ku daynaa subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk